badaniga ah ayuu imaam ka soo hadlay si fiicanna usoo soo qaabadhigay oo in badan oo kitaabkana soo qaadatay soomkana iyadana waa cibaado badani ah oo qofka jirka uu ka qabto zakadana waa cibaado maali ah marka labadaa cibaado oo badaniga ah inuu imaamkiis xijiyo oo isdhan isla maraan ayuu kala dan lahaa axaadiista arkaanulislaamka ku soo aroortayna qeyb ka mid waxay soo hormariyeen soonka iyo zakada soonka ay soo hormariyeen laakiin asal ahaan zakada ayaa la hormariya waqiimu الsalaa wa aatu الzaka soom marka maxaa la yihahdaa imsaakun makhsuuصu min shaksi makhsuuص fii zamani makhsuuص can shayin makhsuusin bisharaa'idihi sida ayaa la yidhaahdaa soomka soomka qofka waa waa afxirasho amaba ka istaagitaan shay gooni ah laga istaago shay gooni ayuu qofka ka joogsanayaa zaman gooni ahna uu ka istaagayaa shay gooni ah uu ka istaagayaa waa imsaak ka istaagitaan gooni ah zaban gooni laga istaago shay gooni a ah laga istaago shuruuddiisina lala imaado kaa ayaa soon la yidhaahdaa tacriif badan oo culimmada ay soo sheegeen markii lasoo ururiyo kaas ayaa ugu shaamilsan amaba ugu koobitaan badan wallahu aclam afar an ah, shan iyo eh, afartan maalmood ayaan kala maqnaynay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacala waxaan filayaa akhyaarta si fiican bay usoo nasteen aftaa fiican baa la qaatay marka waxaan filaynaa insha allah meesha dambe aan ku istaagi doono hadduu rabbiga noo qadaro subxaana wa tacala inuu noqon doono kitaab gebagabadiisa oo bireeg dambe uusan jiri doonin biidn illah casa wajal ilahayna waxaan ka baryaynaa biasmaal usna wa sifaat alculaa inuu noo yasiro inaan ilaa ka gebagabaynayna wax aayq naga qabto rabbigan subxaana wa tacala noo yasiro hana waafajiyo kitaabu siyaam baabu wujuub siyaami soomka waajibnidiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai cala mt ahbarana cali bni xujrin wa xaafid qaala xadaana ismaaciil wahu bnu jacfar azuraqi wa tabt qaala xadaana abu suhayl abu suhayl waxaa la yihahda magaciisa naafic ibnu malik ibn abi camir alasbuxi waa iqa waxaan u imaan doonaa ama na soo mari doono abu suhaylkaas isaga oo maalik naafic ibnu maalik keligii ah waxaan soo mari doonnaa isaga oo naafic ibnu abi anas ayaan soo mari doonnaa marka magacyo badan abu suhayl naafic ibnu malik naafic ibn abi anas marka magacyadaas oo dhan markay yimaadaan ha ku wareerina waa halkaa nin oo iqada ah raximah اllah waraxima jamiic اruwaat qaala xadaثana abu suhayl can waxaata muxuu ahaa kutubta qaar waxaa kusoo aroortay ama nusakta qaar abu sahl abu sahl waana khaطأ faaxish ah sidaa weeyaan can abihi abi wuxuu ka wariy malik bn abi caamir wahiqa can طalxa bn cubaydillaah التyمي الصحاaبي الجليل المهاaجiري رضي الله taعaل ارضى أن أعرaaبيa reer baadiye ayaa jaa yimid ilىa rasuل u yimid sal اه sلم ثاaئر الرأسi madaxiisa oo kala tagsan oo aad u basaasan timihiisaan isku aadaneyn mana shanlaysna mana quruxsana oo boor iyo waxaa ka muuqda rafaada ayaa ka muuqda fa wuxuu ya rasul rasuulka allow akhbirnii waxaad iga warantaa maadaa farad allahu alweyne wuxuu igu farad yeelay calaya min asalaat salaada salaaddii igu farad yeelay ii sheeg nabi allow qaala wuxuu yidhi alsalawaat alkhams waa shanta salaadood shanta salaadood ayaa lagugu farad yeelay ilaa an tatawuca shay-an in adiga wax suno adla imaado waa gooni ood sunaysato waa baab kale qaala wuxuu yidhi akhbirnii waxaad iiga warantaa bimaa shay iftara allah alweyne ugu faraday alcaliya oo min asiyaami soonna qaardeen siyaamu shahr ramadaan bisha ramadaan ood soonta ama sagaal labaatan ku dhamaato ama soddon ha ku dhamaatee ilaa an tatawaca shaya inaad adiga wax kororsato oo taawuc iyo sunno la imaado waa gooni qala wuxu yidhi akhbirnii waxaad iiga warantaa nebi allow bima iftarad allahu calaya all wuxuu igu farad yeelay min azakaat zaka faahbara wuxuu sheegay rasu rasuulka sal slm bisharaa'ir islaam sharaa'icda islaamka iyo zakada sidii lasaga raba iyo wixii kale ayuu nabigan u shegay sal slm faradka ahaa waaya faqaala wuxuu yidhi waladii alii baan ku dhaarta akramaka ku karaamayey laa atatawwacu ma sunafasha shay-an waxna laa anqusu mima farada allaahu calayhi wuxuu alla u farad kama nuqsaamiye shay-an waxna sunana lama imaado saasuu la istaagay faqaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm aflaxa wuu liibaanay in sadaqa turun sheega ow dakhala wuxuu galay aljannata janna in sadaqa turun sheega ood ka rumay ka dhaway hadalkaas saas ayuu nabigan yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam marka in ay bisha soon ay farad tahay waa caddahay inay waajibta waa caddahay nabigeena ayaa sheegay sala allahu calayhi waali wasalam saxaabigaasna markuu iyada gutay inuu gudanaan oo ballan qaaday iyadii salaaddii iyo zakadii faradka ahayd sunnana uusan gudanaynin waxbana ka nuqsaaminaynin laa anqusu kama nuqsaaminayo yaa annaga naga mid oo heli karo salaad waxbaan ka nuqsaansanin soon aan wax ka nuqsaansanin zako waxba ay ka nuqsaansanin oo sideedii aanu gudanno oo mid walba shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo eh, ikhlaaskeedii wada la imaan kara waa yartahay lidaalika sunnada in lagu dadaalo si qaradii iyo waxyaabihii naqsigoo dhacay aan u kabno waa laga maarmaan lakiin ninkan saxaabiga nabigeenna wuxuu yidhi wuu liibaanay ama janno ayuu galay hadduu run sheega inaa qofka sidii ayayd inuu ula imaado inay adag tahay ayaa laga qaadanaa halkaa weyaan laakiin waajibnimada ramadaankan waa laga qaadanaya xadiidka laba kun iyo kob iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix qaala imam nasai abarna moxamed bn macmar alqaysi saduqun qaala xadaana abu caamir alcaqadi cbdimلك بن cmر الqyسي ثiqة weyaan qala xadaثna سulayman بn المغيرة الqyسي waa ثiqة can haaبit ibn أسلم الbunani waa ثiqaة caabid can aنس mالك wuxuu ka wariyey khadima rasuuli الlahi sal sلم qala aنس mالك nuhina waxaa noola diiday fi اlqur'aani qur'aanka an nasأla inaan weydiina النabiya nabigeena sl sم can شhayin waxna ayaa noola diiday inaan nabiga wax weydiina ayaa noola diiday haygaas marka yani hay aan daruuri ahayn an hayin can kuli hayin ila daruuri hayga daruuri aho laga maarmayn waa baab kale laakiin aayadda qur-aankeed oo nahyiga cadaynaysa waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu laa tasأaluu can ashyaa tubda lakum tasukum dadkii muminiinta ahayo waxyaaba haddii laydin sheega idin murugelini ha weydiinina nin baa nabigeena u yimi sal slam kama fi saxiix markaasuu yidhi ayna abi faarada canhu ayna abi ayna abi abi wa abaaka fi الnaar hadal xun sooma qofka xumaata gelina waa aabahii aabahaba naaray ku jiraan aabbaha aabahii aabbahaba naaray ku jiraan marka qofkaas wuxuu keensaday dhibaato marka su-aalaha qaarkood wakarat su-aal oo waxyaabaha laisu diiday iyo idaacat اlmaal iyo qiila iyo mxuu ah qaala iyo qiil marka waxaad noola diiday marka inaan wax aanan daruuri ahayn inaan alle inaan nabigeena weydiin ayaa rabbiga noo diiday subxana wa tacala qur-aanka noogala diiday fa kaana wuxuu ahaaday yucjibuna midna cajabgeliyo aad ugu faraxno an yajia inuu yimaad arajulu nin alcaaqilu nin kasta maahan alcaaqilu caaqil oo min ahli baadiyati reer baadiyeah fayas'aluhu kadibna uu nabiga su-aalo weydiiyey sala allahu calayhi waali wasalam fa rajulun baa yimid oo min ahlbaadiyat ahlbaadiye ayaa yimid faqala wuxuu yh muxamedu muxamedow ataana waxaa noo yimid <clears throat> rasuluk rasuulka ayaa noo yimid fa eh, rasuulka adeegaagi yani rasuulkan nabigi maahan sala allahu alay slam waa qof adeeg ah oo nabiga uu soo diray sala allah alay slam oo dacwada diinta inuu dadka gaarsiiyo oo uu diray ataana waxaa noo yimid rasuuluka adeegaada ayaa noo yimid fa wuxuu noo sheegay annaka adiga tascumu inaad sheeganaysa ana allaha alla weyne caza wajal arsalak inuu kusoo diray inaad sheeganaysu noo sheegay qaala wuxuu yidhi sadaqa ninkaas run sheegay nabiga alayhi sala slm inaad ilaah isoo diray inaan sheegana sheegasho maahan waaba ilaah baa isoo diray sadaqa run sheegay qaala wuxuu yidhi faman khalaqa asamaa cirka yaa uumay qaala wuxuu yidhi allahu alla weyne qaala wuxuu yidhi faman khalaqa alarda arladana yaa uumay qaala wuxuu yidhi allahu alla weyne qaala wuxuu yidhi faman nasaba fiiha aljibaal buuraha yaa ku togay yaa taagay oo buuraha duldhigay qaala wuxuu yidhi allahu alla weyne qal faman jacala fiiha manaafic waxyaabaha lagu intifaaco lagu dheefo lagu dheefsado yaa dhigay biyihii iyo baadkii iyo barwaaqadan yaa dhigay dhexdooda ama yaa dul dhigay waaya qaala wuxuu yidhi allah alla weyne qaala wuxuu yidhi ninki reer baadiyaha fabiladii allihi khalaqa umay asamaa cirka iyo walarda dhulka iyo wanasaba fiiha aljibaal buurahana dul dhigay wajacala fiiha almanaafic waxyaabaha lagu dheefsadana gudaheeda arlada dhex yeelay ayaan kugu dhaariye allaahu alla weynemiya arsalaka kusoo diri muxamadow saasuu weydiiyey nabiga alla weydiina sala allahu alay waslem inta waxaa garanaysaa marka ninkan inuu ilaahay subxaana wa tacala cirka uumay dhulkana uumay manaaficdana uumay wax alla wixii dhulka buurahana alla duldhigay inuu aaminsan yahay walain saalta man khalaqa asamaawaati walard layaquuluna allah saasay qabeen laakiin waxaa laga waayay towxiidkii inay allah keligii caabudaan ayaa laga waaya ajcala alaalihata ilaahan waaxida beryahan waxaad la yaabi aayaddan laftirkeeda ayaa qolya markii aad tidhaahdo war ilaahay subxaana wa tacaala raggii mushrikiinta ahaa way aaminsanaayeen inuu samaawaadka isaga uumay dhulkana uumay buurahana dul saaray manaaficdana waxyaabahan lagu dheefsadaan isaga uu ee waxyaabaha laisku ay waxay ahayd ikhlaas alcibaada lilah saasay umeeraysanayaan saasay uwareegayaan wax hadda adig ad la yaabaysay sheegayaan waa ilaahay amarkiisa bacwaankan ma iskaga ordaan jidkan bacwaanka iska cad oo tawxiidka ah oo haba yaraatee addoonna addoon u yahay allahna oo alla yahay ma iska maraan waxaan isku dhex addoon iyo alla aan la kala garanaynin ma iska dhaafaan imtixaan waa ilahay qofkau baadiyay cid hanuunin karta lama arka weliba qofka waxaa weeyaan hanuunka aan helaynin waa qofka cinaadka iyo madax uu ku jiro qofka gaalka fiiriyi marka wuxuu le marka ninkaa reer baadiyaha fabiladii alih baan kugu dhaaray khalaqa umay asamaa samadii alard arada umay wanasaba fiiha aljibaala buurahana duldhigay wajacala fiiha almanaafica waxyaabaha lagu dheefsa lagu dheefsado oo badbaadka iyo biyaha duldhigay ayaan kugu dhaariyay allah alloynimi arsalka soo diray qala wuxu nacma allah soo diray qaala wuxuu yidhi wazacama wuxuu sheegay rasuuluka rasuulaka wazacama wuxuu sheegtay rasuuluka adeegaada ninka aad soo dirtay ana calayna anaga dushanaga inay ahaatay khamsa salawaati shan salaadood fii kulli yowmin maalin maalin arkay oo leylatan habeen la arka in nagala rabo shan salaadood ayuu sheegtay ama ayuu sheegay <clears throat> inaad arrinkaas adig sheegtay ood amarku bixisay qaar wuxu yihi sadaqahaa ood ilaahay farad yeelay qaar wuxu yihi fabiladii alih baan ku dhaartay aan kugu dhaariyey arsala ku soo diray allahu alweynmi amaraka ku faray bi hada arrinkan intii hore marka e, cirkii um, umitaankiisii iyo dhulka umitaankiisii iyo buurihii la duldhigay sidoo kale manaaficda la duldhigay sooma qaadin hadda wuxuu u kaaftoomay intaas wuxuu deliishaday oo ugu ku dhaariyey rasuulnimadiisi markuu rasuulnimadii ka hubsaday marka inuu rasuul yahay ayaa su-aal kastoo imaan doonta allihii kusoo soo dariyuure marka allihii ku diray hadda marka wuxuu aaminay inuu allah subxaana wataala nabigeena soo diray sal allahu alayhi waalihi wasalam waay qaala wuxuu yidhi fabiladii alih baan kugu dhaari arsalku soo diray allahu alla weynmi amara ku faray bi hada arrinkan qaala wuxuu yidhi nacma qaala wuxuu yidhi wazacma rasuuluka rasuulkaada wuxuu sheegay ama adeegaada ana calayna dushanaga in ahaato zakaatu ana calayna dushanaga in ahaato zakaata amwaalina maalkanaga zakadiisa inay dushanaga ahaatay ayuu rasuulkaaga ama sheegay qaaluu sadaqa run buu sheegay qaaluu fabiladii allihii arsalka soo diray aan kugu dhaariyey allahu alloynimi amarku hore bi hada arrinkan qaaluu wuxuu nacam ha qaala wuxuu yihi wazacama wuxuu sheegtay rasuuluka adeegaada annaca inaad sheegna in ahayd sawma shahri ramadaana bish ramadaan inaan soonna fii kulli sanati sanad arka qaaluu hi sadaqa run buu sheegay qaaluu wuxu fabiladii allihii baan kugu dhaary arsalka soo diray allahu alloynimi amarku hore bi hada arrinkan qaaluu wuxuu nacam ha wa ka hubsanaya wazacama qaala wuxuu yidhi wazacama wuxuu sheegtay rasuuluka adeegaad ana calayna dushana inay tahay alxaja xaj man istataaca qofkii awooda ilayhi xajka sabiilan waddo loo mara oo safarkii jidkii sidii habkii lagu mari lahaa qofkii awoodi kara in xaj laga rabo ayuu rasuul adeegaada sheegtay in ilaahay uu nagu faradiilo ana uu naga rabo arrinkaas ma jira qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi wazacama rasuuluka ana calayna alxaja man istaaaca ilayhi sabiila qaala wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay qaala wuxuu yihi fabiladii alih baan kugu dhaariyey arsala ku soo diray allahu allow ilmi amara ku bihada arrinkan qala wuxuu nacmaha qala wuxuu yihi fawaladii alih baan ku dhaartay bacada kugu soo sara bilxaqi laa asiidanna kama kordhiyo calayhina dushooda shay-an waxbana kagama kordhiyo walaa anqusu waxbana kama nuqsaamiyo bas intii liga rabay inbaa la imaan qaala wuxuu yihi falamaa wallaa goortuu ninka dhabar joodiyey qaala nabiy nabiga wuxu yih sal slam in sadaqa hadduu ninkaan run sheego ood waxbana ka goynin waxbana ku darin oo sidii ay ahayd farad kuula imaado laa yadkhulana aljanata jannada alla yuu geli sidaas ayuu nabigan yihi sala allahu alay wasalam marka maxalushaahidka waa bisha ramadaan oo labiyi toban bilood in laga soomo ay ilaahay farad yeela subxaana wa tacaala xadiidku laba kun iyo sagaal eh, laba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai ramt abarana ciisa ibnu xamaad ibnu muslim atujiibi waya waa iqa can ley bn sacd imaamu ahli misr waahiqatu tabt xuja imaam weyaan can saciid ibn abi saciid kaysaan imaqburi weyaan ninkaas waa iqa can shariik ibn abi maxaa idin qoran can shariik ibn abi namir dar darta khalad wa namir waa namir waa saciid ibn abi namir shariik ibn abi namir shariik ibn abi namir magaciisa waxaa la yihahdaa ibn abi namirkaas cabdulahi ayaa la yihahda almadani waa saduuqun yuqi annahu shariik samic wuxuu ka maqlay anas bin malik ayuu ka maqliyey khaadim rasul lah sal sl yqul isagoo le bayna goornaxnu naga juluusun aan fadhinin fi lmasjidi masjidka jaa rajulin baa yimid calaa jamalin calaa jamalin riti nin saaran ayaa yimid waaya riti ayuu saaran yahay faanaaqo markaasuu tujiyey fariisiiyey biluqati اlcasri waaya fi lmasjid ayuu dhex fariisiiyey uma kadibna caqalahu dooday ama wuu ihay u dabray ama wuu ihay fa qaala lahum kadibna wuxuu ku yihi saxaabadii ninkii reer baadiyaha oo ratiga watay ayukum muxamadun kiineeba muxameda dadkan isdhex fadhiyo tirada badan yaa muxameda nabigeenna alayh sala slam saxaabadiisa lagama garan jirin sala allahu calayh waali wasalam wa rasul rasuulkan sal sl mutakiun uu dangiigsan yahay bayna dahraynim dhabarkooda uu saa u yara dangiigsan yahay uu saxaabada ku dhex jira qulnaa lahu waxaan u nidhi hada rajul haada kan arajul ninka alabyadu ee cad almutaki ee dangiigsan waa ninkaas cad oo meesha ku dangiigsan sidaa weeyaan faqaala rajul ninka wuxuu ku yidhi ya cabdilmualib warina cabdilmualibow reer baadiyaha moogta hadda adeygooda ma yara faqaala lahu rasulka wuxuu ku sal slm qad ajabtuka waan ku maqli ama waan ku ajiibay hadalkaada waan ku dhegaysani waa ama waa ikan wa faqaala rajulnka wuxuu yidhi inii aniga saailuka waa su-aalaan ku weydiinay ya muxamedow kow horta su-aalaan ku weydiinay qodobka labaadna famushadidun calayka fi lmas'ala su-aashana aan kugu adkayni weliba aan kugu adkayni falaa tajidana fii nafsika naftaada haiga caroonin haya xanaaqin qaala salmaa badaa lakin wxuu kuu muuqda sheeg ame weydii weydiiso faqaala rajul ninka wuxuu yidhi nashadtuka waxaan kugu dhaariyey birabbika rabbiga ayaan kugu dhaariyey warabbi man qablaka ciddi kaa horeysay oo ambiyada ilaahay rabbigooda iyo maca khalqigaba rabbigooda ayaan muxua kugu dhaariyey allahu alweyne mi arsalaka kuu diray naasi dadka kullihim dhammaantood dadka dhan ilahay baa kuu diray allihii adiga rabbigaa ahaa iyo inta kaa horreysay rabbigoodii ayaan kugu dhaariyey dadkaas ma dadka ma allah kuu diray subxaana wa tacaala dhammaantood faqaala rasul wu sal slm allahuma alehyow nacam yani xaqiiqo weeyaan allah ayaa igu ogsoono waa sax weeyaan arrinkaasaga qaal fanshuduka allah alweyne ayaan kugu dhaarin allah alweyne mi amara ku faray an tusalii salawaat khams khams shan salaadood inaad tukata fi lyowmi maalintii waleylat habeenkii qaala rasul rasulk wuxu yih sal slm allahuma nacam qaal wuxu yhi fanshuduka waxaan kugu dhaarin allah alweyne allah alweyne mi amara ku faray an tasuum inaad soonto hada shahr bishan min asana sanadkaad ka soonta qaala rasul uu sl sl allahuma nacam ilah baa igu ogsoono waa sax weeyaan waa sax maxalu shaahidka marka allahu amaraka an tasuuma hada shahra min asana qaala rasul sl sl allahuma nacam taas halkaas weeyaan soonka marka faradnimadiisi aan ku jirnay qaala wuxu fanshuduka allah alweyne aan kugu dhaarin allahu alweymi amara ku fari an taakuda inaad qaadato hadihi sadaqa sadaqadan iyo zakadan min aqniyaaina kuwa naga hodanka ah oo fataqsiima aad uqeybisa calaa fuqaraaina kuwa kuwa naga fuqaradaa ah faqaala rasul ll sl sl allahuma nacam waa nacam faqaala rajulinku wuxuu yidhi aamantu waxaan rumeeyey bimaa ji'ta bihi waxaad la imaaday diintan aad la imaaday waan rumeeyey kow wa ana anna rasuulu man waraa'i cidda iga dambaysa adeegooda ayaana oo min qowmi tolkaya aniga ayaa adeeg u ah oo warka gaarsiinay iyo diintan gaarsiinay waana ana anna dimaam ibnu thaclabata ahay ninka la akhu bani sacd ibnu bakr qolyada qolyahaas ayaan ka dhashay saas ayuu yidhi ninkaas saxaabiga ah radia allahu tacaala canhu wa ardaa yacquub ibn ibraahim yacquub ibn ibraahim xadiidkan dambe noo imaan doono ayaan eh, ku khilaafayoo mukhaalafadiisana way noo imaan doontaa in allahu tabaaraka wa oo maxamed ibni cajlaan oon sanadka ku jirin ayuu eh, geliyey saciid almaqburi iyo eh, ley dhexdooda ayuu wuxuu geliyey ninka la yidhaahdo macad bn cajlaan intaas bas waa mukhaalafo kale iyo wax dacfi wax keenana ma ahan eh, ninkaa dheeriga ayuu geliyey waa intaas weyaan khaalafooda waa intaas xadiidka laba kun iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimam bn sal abarna cubaydullahi bnu sacd ibn ibraahim aلzuhri wahiqa min kitaabihi kitaab u qornaa ayuu nooga warramay ee eh, xifdigiisa ma ahayn qaala xadaanaa cami adeerka ayaa noo warramay adeerkii waa ka yacquub ibn ibrahim ibnu sacd ibn ibrahim wa iqat faadil qaala xadaana leyt ibn sacd waa imam ahli misr qala xadaana ibn cajlaan maxamed ibn cajlaan waa saduuqun yahimu ow yukhtiu fi xadiidi abi hurayra wakayruhu oo min ikhwaanina walaalana ka mid ah ibnu cajlaan iyo ibnu cajlaan dad aanan ahayn oo asaga kayrkii ah oo walaalahana ka mid ah ayaa noo warramay waxay ka warrameen ibn cajlaan maxamed ibn cajlaan waa saduuq marka geliisaaba ku filan waayruhudaas baahi weyn looma sii qaba can saciid wuxuu sheegayaa rag kalena li jirin can saciid almaqburi waa can shariik ibni cabdillaahi ibni abi namir oo saduuqin yukhti annahu samica wuxuu maqlay anas ibnu malikin khadima rasul lah sl sl yquul isagoo le bayna goornaxranaga cinda rasuulilah an la joogna sal slm juluusun aanfa fadhina fi lmasjid masjidka dakhala rajul nin baa soo galay calaa jamaalin riti saaran fa fi lmasjid masjidka ayuu dhex tujiyey fadhiisiiyey uma caqalahu wuu xiray ama u dabray uma qaal aykum muxamed kii nebi muxamed ah wahuwa mutakiun wa huwa nabigana sal sl mutakiun uu dangeysanaya bayna dahrayhim dhabarkooda ama dhexdooda faqulnaa waxaan lahu isaga haada arajul ninkan alabyadu ee cad almutakiu ee dangiigsan faqaala rajul nink wuxuu ku yidhi ya bna cabdilmualib ibna cabdilmualibow faqaala rasul la sulka u sl sl qad ajabtuku aan ku maqli faqala rajul nink wuxuu yidhi ya muxamed muxamedow inii aniga saa'iluka su-aal ayaan ku weydiinay famusadidun calayka su-aashan aan kugu adkaynaa fi masalati su-aasha qala wuxu sl camaa badaa lak wuxuu kuu muuqday su-aala qaala wuxu anshuduka waxaan kugu dhaarnaa birabbika rabbiga iyo wa man qablaka inta kaa horreysa rabbigood ayaan kugu dhaarnay allahu allo yimi arsalaka kusoo diray naas dadka kullihim dhammaantood faqaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm allahuma nacam alla igu ogsoono waa sax arrinkaa waa jira arrin jirta waa ha qaal fanshuduka allah alweyn ayaan kugu dhaarnay allah allo yimi amaraku fare an tasuum inaa soomto hada shahr bishan ee sanad sanadkii qaala faqaala wuxuu yihi faqaala rasul sl sl sl allahuma ala nacam qaala fanshuduka allah alweynayaan kugu dhaariyey allah alweynaya amaraku fari an taquda inaad qaadato hadihi sadaqad sakadan min aqniyaaina kuwa naga hodanka ah fataqsimaha calaa fuqaraa'ina fuqaradana aad u qaybiso faqaala rasul sl sl allahuma ala nacamha faqaala rajul ninka wuxuu yihi inii aniga aamantu waxaan rumeeyey bimaa jita bi waxaad la timid bihi isaga waana aniga rasuulu man rasuulu man duul rasuulkii adeegi waraaya iga dambe min qowmin dalkaya waana ana dimaam ibnu aclabata ahu bani sacd ibnu bakr ayaan ahay khaalafuu cabdulah ama cubaydulah ibni cumar alcumari ayaa ku khilaafayoo fa asqata shariikan ninka shariika hadda soo marnay oo ahaa saciid almaqburi can shariik bni cabdilaahi bni abi namr soomahin shariik ayuu meesha ka saarayo saciid almaqburi inuu anas ka wari ayuu ayuu muxuu ah ka dhigay ninkaas aya khilaafo mukhaalafada aad ujeedaan waa isqaad araawi aw tabdiil araawi wax la midka a ah waayo xadiidka laba kun iyo afar iyo sagaashanaad inqiac baa marka soo geli laakiin sanad ahaan waa saii saxiix isnaadka marka laakiin inqiaaca waxaa weeyaan meeshu ku jiri qaala imam nas mt abarna abu bakr ibn cali alumawi اqurashi اmarwazi qaadi dimishq wa iqatu xaafid qaala xadana isxaaq ibn abi israa'iil waa saduuq qala xadaثna abu cumaara xamza ibn xaariث ibn cumayr waa iqa qaala samictu abi aabahi ayaan ka maqlay aabihiis marka alxaariث ibn cumayr jamhuurta culimada iqa ay ku sheegeen laakiin axaadiid munkar ah axaadiid manaakiir ayuu muxua wariyaa axaadiid manaakiir ayuu wariyaa lidaalika dad baa daciifiyey sidaa awgeed can cubaydillahi bni cumar alcumari waaثiqaة tabt can saciid bn abi saciid اlmaqburi waaثiqa can abi hurayraa radi اlahu ta qal u baynamaa goor annabiyu nabigana sal sl maca asxaabii asxaabdiisa oo la jooga qaala wuxuu yidhi jaءa rajulun baa u yimid oo min ahlbaadi reerbaadiya ayaa yimid marka saciid ibn abi saciid almaqburi toos wuxuu ugu wariyey abu hurayra kow markuu ninka yimid qaala wuxuu yidhi ayukum ibnu cabdilmuطalib kiineeba ina cabdilmuطalibah nabigeena ma cabdilmuطalib ayaa la leh sal اl slam soo cabdulahi abiis maaha laakiin yaa soo koriyey cabdilmualib yatiima cabdilmualib waad ogsoontihiin qaalo waxay yihahdeen haada kan alamgaru amar haada alamgaru soo idinma qorna haada alamgaru midkan caddaan casaanka ah casaan iyo caddaan isku jira midabkiis uu yahay almurtafiqu ee dangiigsan muxuu ahaa saas u yara dangiigsan qaala xamsatu xamse wuxuu yidhi oo ruwaadda xadiidka ka mid ah ibnxaari weeyaane almqaru amqarka alabyadu waa qofka cad mushrabun xumratan lana taabsiiyey casaan waa waa cadaan casaan xigeen ah sidaa weeyaan faqaalu irin aniga ninka ayaa dhihi saa'iluka su-aalayaan ku weydiini famushtadun famushtadun calayka waanan kugu darnaani oan kugu adkaani fi masalati su-aasha qala sal i weydiima camaa badaa lak wixii kuu muuqda qaala wuxuu yidhi aniga saa'iluka waxaan ku weydiina asaluka waxaan ku weydiinaa birabbika rabbiga i rabbi man qablaka cidda kaa horaysa rabbigeeda ayaan kugu weydiinayaa iyo warabbi man bacdaka cidda kaa dambaysa oo gadaal laga umi doona rabbigood ayaan kugu weydiinaya allahu alnimi arsala kusoo diray qaal allahuma nacam qaaluu faanshudka bihi allahaas ayaan wax kugu weydiinayaa allahu alnimi amaraku fal an tusalii inaad dukato khams salawaatin shan salaad fii kulli yowmi waleyla habeen la arka maalin la arka inaad shan habeenka maalinta inaad shantaas salaadood dukato miyaa rabbi uu ku faray qaal wuxu allahuma nacam qaaluu faanshudka bihi allan wax kugu dhaarinayaa allahu alweyne ayaa amara ku faray an taahuda inaad ka qaadato min amwaalina xoolahanaga min amwaali aniyaina kuwanaga hodanka ah xoolahooda inaad xoolo ka qaad an taahuda min amwaali akhniyaaina kuwanaga haniga xoolahooda qeyb ka mid inaad ka qaadato oo fatawadahu calaa fuqaraa'ina kuwanaga fuqarada aad ku celiso miyuu alla ku faray qaala wuxu allahuma nacam qala wuxu fa anshuduka waxaan kugu dharnaa bihi allahaas aan kugu aan ku weydiiyey allihii adiga rabbi ku ahaa cidda kaa horeysan rabbi u ah cidda kaa dambaysan rabbi u ah allahaas ayaan kugu weydiinayaa allahu alla inii amara ku faray an tasuuma inaad soonto hada shahra bishaan min inay cashara min inay cashara shahran toban iyo labada bilood inaad bisha ramadaan ka soontan ma allahaasaa ku faray qaaluu hi allahuma nacam qaaluu fa bihi alla weyne ayaan kugu dhaarna allahu alla inii amara ku faray an yaxuja an yuaj inuu xajiyo hada lbeyt beytkan kacbada man duul uu xajiyo istaaaca kara ilaahi beytka sabiila waddo u karo oo waddo aad ku xajiyo awoodo inuu xajiyo ma allahaas ayaa waxaa farad yeelay oo adigu ku faray qaalu allahuma nacam qaalu fa innii aniga aamantu iimaan ayaan la imaadayoo muslim ayaan noqday ahlu iimaan ayaan noqday wasadaqtu waana rumeeyey waana anigana dimaam bin muaclaba ayaan ahay weeyaan marka axaadiistaas aan soo marnay waxay ka warramayaan nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam cadayntu u caddeeyey in salawaadka iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo towxiidkii oo ka horeeyey iyo nabigeena rasuulnimadiisa ay la jir sal lla slam inay farad yihiin khaasatan soonka inuu waajib yahay iyuu imaamku intaa usoo dariishaday raximah allah raxmatan waasica halkaa waxaan gelinaa baabka labaad ee kitaabu siyaam hoos imaanay baabu alfadli wاljuudi fii ramadaan baabu alfadli dheeriga bixintiisa iyo waxbixinta iyo waljuudi deeqsinimada fii shahr ramadaana bisha ramadaan wanaagga ay leedayu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam النasي alي mt abarna sulayman bn daawuud almahri wa iqa can ibn wahb cabdillahi bn wahb almisri wa iqaة faqihu xaafiظ qala akhbarana yunis bn zayd اlayli wa iqaة tabt can shaab الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutb bn scuudi wa iqaة tabt faqih ana cabdulahi bn cabaasin radia allahu tacala canhuma waa xabr اlumma wa turjumaan اqur'aan kaana wuxuu cabdulahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma yaquulu mid yidhaha ayuu ahaa kaana wuxuu ahaaday rasu rasuulka sal slm ajwad annaas dadka kan ugu deeqsisan rasuulkan ayuu ahay sal slm kow wa kaana nabigan waxaa ajwada maa kan ugu deeqsinin badan ajwada maa kan ugu deeqsinin badan yakunu ahaada fii ramadaana bisha ramadaan deeqsinimadiisa meesha ugu sarraysa markaa gaaraysa waxay ahayd markii bisha ramadaan uu ku jiro weeyaan xiina goortii ilqaahu ula kulma jibriilu jibriil ula kulmo adduunkan dhanba waxuu la noqonaa marka waxaan qiimo ku dhisnayn wa kaana jibriil jibriil wuxuu ahaa yilqaahu mid la kulma fii kulli leylatin habeen fii kulli leylatin habeen la arka oo min shahri ramadaana bisha ramadaana fa yudaarisuhu wuxuu eh, kula sabcin jiray insaxa tacbiir amaba la cashar bixin jiray alqur'aana qur-aanka qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu aday rasul sl sl slm xiina goortii yalqaahu jibriil jibriil ula kulma calayhi salaam ajwada mid kaga deeq badan oo kaga degdeg badan bilkhayri waxbixinta min ariixi اlmursala dabayl lasoo dirayo roob inay sii daysa uu rabbi subxaana wa tacaala ama kaxayso uu rabbi subxaana wa tacaala usoo diray sida ay wax u kala soocin oo mid walba ay muxuu ahaa halkiisa ku gaarsiisa roobka saas ayuu nabigeenna eh, ka deeq badnaa sala اllahu calayhi waali wasalam marka bisha ramadaan haddii ay gasho qofka in juud iyo karam aad la ayaa aad loogu baahan yahay waana la sameeyaa oo alxamdu rabbi alcaalamiin ummaddan muslimiinta bisha ramadaan guryaha aad baa muxuu ahaa afurka iyo cunada loo badiyaa sidoo kale masaakiintan aad baa loo caawiyaa waana wax aad u fiican oo khaslo aad u qiimo badan nabigeena looga dayda sala allahu calayhi waaalihi wasalam israafka laakiin layska dhowro waa lagama maarmaan allahuma balliqnaa ramadaana ya rab alcaalamiin waaya xadiidka laba kun iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiix isnaada qaala alimam الnas alي mt abarna moxamed bn ismaaciil الbukhaari alimaam الbukhaari caawo waxaa wax ka warini alimaam الnasaa-i mujadan alimaam alxaafid اlxuja jabal اlxifdi waa buurta xifdiga waa qaarna waxay ku sheegeen imaam اdunya adduunka dhanba wixii diin ah isagaa imaam uga ah markii laga soo taga ambiyadii iyo saxaabadii laga soo taga dadka ahlo xadiidka ah imaam اdunya inuu yahay amiir اlmuminiin fi xadiidkan way dhahaan waa taqaanaan alimam الbukhaari caleyh raxmat ullah moxamed ibn ismaaciil ibnu berdasba aljucfi sooma imam الbukhaari waa taqaanaan arbiciin kuwaad ilmaamdeen sida muuqata qal wuxu hadatanii waxay warrame xafs ibn cumar ibn xaariث annamari iqatun habtun ciiba calayhi biakdi اlujrati fi اlxadiid waxaa lagu ceebey mataqaanaa oo lagu farta lagu dhaleecay markuu dadka axaadiista bara gurno yaraad qaadan jira xoogo <laughs> karta marka ka warrama arrintayda wadaadkii haduu yihahdo axaadiistan idin bari mishaar halaysiiyo ka warrama sheekh muusay wadaadkan wa lagu ceebey mataqaana waxaa la yidhi oo dhaleeco looga dhigay ilaa qiyaami saacana saan loo sheegi doonaa markaad axaadiis dadka bara xogoo guna yaraad qaadan jiray waa nin iqatun tabta oda jeedaan ka warrama yaa sheekh cumar u baahan ya de waa su-aashan isweydiina laakiin baahi haysaa laga yaba sga laftirkiisa inu baahnaa uu baahnaa laftiisa u ka le haduusan u baahnayn ma qaateen mogta isagoo u baahnaa la yidhi waa lagu ceebey ya sheekh naam yastaxiq alcayb yastaxiq alakh limaada caabu calayhi dan naam naam ha de kolley ba un maaqan waxay daliishadeen laakiin afartum ay ku fiiqan waxay yihahdeen inaad wax ka qaadatameen raggii la waktiga ahaa oo wakhtiga la joogay ayaana waxba ku qaadanayn mas'alada horta ku saabsan tacliim ka qur-aanka kariimka ujro ma lagu qaadan karaa mise lagu qaadan kara waa masalo khilaaf oad garanaysaan baytmaal muslimiin hadduu maclimiinta qur-aanka siina ishkaal muxuu ahaa iyada baabkaas ma taaban karaan laakiin baytmaal hadduusan jirin qur-aankiina u dhumi maclimiintana xamaali rabaan culamada marka waa ti loo luqluuqayo dhib malaha la yidhi haddii marka la yidhi qur-aankii ujra lagu qaadan karaa xadiista ujro ma lagu qaadan karaa fiqiga ujro ma lagu qaadan karaa qul maa asalkum calayhi min ajrin qul maa asalkum qul waxaa tirahda nabi allow maa asalakum calayhi min ajrin oo meelo badan ambiyada intooda badanna yaa ay saas lahaayeen adalkaas u deliishana laakiin mas'alada waa masale kolleyba u khuduucaysa xaaladda qofka qur-aanka dadka bari ama axaadiista bari ama dadka la bari ama xaaladda ah waxyaaba badan ay u khuduucaysaa laakiin asal ahaan diintan waa free asal ahaan ambiyada ilaahay subxaana wa tacaala diintan free inay dadku gaarsiiyana la amray culimadana waxaa la amray inay free ku gaarsiiyaan wix lagu qaata marka oo culimo ay ku qaataan amaba ducada ay ku qaataan amaba ay macalimiin ku qaataan oo wax ay keentay dan ay keentay laakiin asal ahaan maxay tahay waxaa wey waa in diinta ilaahay dadka lagu baro si bilaash ah sidaas asala weeyaan waaya ninkaas marka xafs ibnu cumar ibnu xaari الnamri iqaة habta ciba calayhi biأkhdi اlأjra fi اlxadiiث qala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham waa imaamkii qala xadaثna macmar ibn rashid alأsdi wa iqaة habt والnucmaan ibn rashid aljazri wa saduq sayi اlxifd can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii can curwa ibn zubayr wa iqaة habt faqih can caiشhaةa wuxuu ka wari um اlminiin radi اlahu ta anha qala waxay tir umna caiشha maa lacna ma nacladin rasul rasulka sal slm min lacnatin ay lacnatan mintaas waa zaa'ida maa lacna muusan nacladin rasul rasulka ala sal slm lacnatan lacnad tudkaroo la sheego wax lacnad oo hadda weyn oo la sheego ma nacladin yacni markuu nabigeena habaanayay mala'a allaahu qubuurahum wa butuunahum naaran markuu lahaa qolyihii khandaqii ku weeraray oo salaada casir dhaafiyey marmar noocaas waa dhici jirtay laakiin asal ahaan nabigeena naclad ma nacladi jirin maa lacna muusa nacladin rasul rasulka ala sal slm min lacnatin ay lacnatan lacnad tudkar la sheego kaana waxaa nabigeen idaa kaana goortuu ahada qariiba cahdin mid ku dhow bijibriila jibriila kulankiisa calayhi salaam yudaarisuhu jibriilkaasoo yudaarisuhu la cashar bixiye qur-aanka kaana wuxuu ahda nabigeena xilligaas ajwada bilkhayri waxbixinta mid ugu deeqsisan ama ugu deg deg badan min riixi dabaysha almursalati la soo diray qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haadaa kanayto xadiidkan sanadkiisa khaطaun waa khaa والsawaabu sida toosanna waa xadiiثu yunus ibn زid alayli وadkla xadiiثa hada xadii وadkhala hada xadiiثa fi xadiiث xadiidkan wuxuu isdhexgeliyey laba xadiid isu dhexgeliyey raawiga laba xadiid ayuu isdhexgeliyey marka xadiidka hore oo yunis ibn zayd alayli kaas ayaa marka a ka saxan ayuu leeyahay labada xadiis isdhexgeli waxay tahay xadiid caaisha oo noo soo hormaray iyo xadiid ibn cabaas ayuu isdhexgeliyey waana ceeb laba xadiid ama sanadkood in laisdhexgeliyo ama matnigood in laisdhexgeliyo oona la kala cadaynin asal ahaan waa ceeb laakiin matnigii wax haba yaraate eh baail oo ku jira lama arka weeyaan baabu fadli shahr ramadaana bisha ramadaan fadliga ay leeda ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun iyo todobiy sagaashanaad waa xadii saxiixa qala imam nasa abarna cali bn xujr wa iqat xaafid qala xadana ismaaciil ibnu jacfin abi katiirin azuraqi wa iqatu habt qala xadana abu suhayl abu suhayl ma taqaanaa waa naafic ibn malik waa iqa can abi abi wuxuu ka wari malik ibnu caamir ibnu abi caamir waa iqatun waa iqaha can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda ana rasu qa ida dakhala shahru ramadaan bish ramadaan haddii uu soo galo futixat waxaa la furaa abwaab janati jannada albaabadeed ayaa la furaa <clears throat> waquliqat abwaabu naar albaabada naartana waa la xiraa wasufitat shayaain shayaatintana waa la silsiladeeyaa weliba khaasatan kuwooda mardada oo aadku madax adag oo dhibka badan xadiidka laba kun iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai abaranii ibraahim bn yacquub aljawsjaani ahay iqatun habt weyaan habtun xaafi qaala xadaثna ibn abi maryam ibn abi maryam waa saciida ibnu muxamed ibnu alxakam aljumaxi mowlaahum wa iqatun habtun faqih qaala anba'na naafic ibnu yaziid naafic ibnu yaziid alkalaaci waa iqatun bifatxi alkaf alkalaaci kilaacina waa jira la socda kan waa bifatxi alkaaf alkalaaci waa iqatun caabid can cuqayl ibn khaalid اayli waaiqat dabt an haab uhri qa mamed haab uhri abaranii waa warram abu suhayl abu suhayl waa taqaanaan aabihina waa taqaanaan an abi an abi hurayrata radi allahu ta arda ana rasu s qal rasulkan wuxuu yihi haddaan soo marna sodaya abu suhayl iyo abihi waan soo marnay waa naafic maalik nin kale maaha maalik iyo naafici weeyaan ana rasul rasulka sal sl qal rasuulkan wuxuu yidhi idaa dakhala hadduu gala ramadaano bisha ramadaan futixat abwaab اljanna jannada albaabyada ayaa la furaa waquliqat abwaab الnaar naarta albaabyadana waa la xiraa wasufitat shayaaiin shayaadiintana waa la silsiladeeyaa waaya baabu dikri اlاkhtilaafi calى zuhri fiih xadiistan ka warramaysay in shayaadiinta la silsiladayna albaabada jannadana la fura naarta albaabadeena la xiri ninka la yidhaahdo zuhri ayaa wariyey zuhri marka axaadiis soo dhan waa xadiis saxiixa kuwa horan bay la too laakiin meesha waxaa ku jira lataaif sanad iyo ikhtilaaf qofka aanan aad u fiirsanin uu khilaaf umalayn karo oo ah mar akhbaranii mar zuhriga ama alley mar akhbaranii mar xadaanii mar can ayaa la dhihi intaas waa intuu sheegi rabo saddexda xadiid oo soo socoto waa sida ayada xadiidka afraad oo abu isabiici oo u dambeeyo afarta xadiid hadda uu ikhtilaaf ku sheegay xadiidka isaga ikhtilaafku ma jirto cancanada waxaa ku jirta abu isxaaq isabici waxaa weeyaan laakiin axaadiistan kale ayaa u markaadkici wax ishkaal ah ku jira marka ikhtilaaf qofka maqlo waxaa laga yaba inu is yihah xadiid daciifa ah lasoo wadaa maya sidaa maaha waxaa lagu sheegi un in siiqada taxdiidka ay kala duwanta intaas baa lagu ishaari rabaa laakiin matnigana waa isleeyihiin axaadiis intooda soo socota biidn caza wajal xadiidka laba kun iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam annasaa cali raxmatullah akhbarnaa cabdullah ibnu sacad ibnu ibraahim cubaydullah yay u qoranta axsant cubaydullah weyaan cabdullahi waxaa weeyaan waa khata mabaci hala bedelo waxaa meesha iyada ah cubaydullah bitasgiir ibn sacad ibn ibraahim aلzuhri waa qaala xadaثana camii adeerka noo waramay abi adeerkii waa ke yacquub ibn ibraahim waa iqatun faadil qaala xadaanaa abi aabihii waa ninkay marka aabihii waa ibraahim ibnu cabdiramaan ibnu sacad ibn cabdiraxmaan ibn cawf iqatun tukullima fiihi bilaa qaadix wax aanan dhaawacaynin cadaaladda iyo xifdigiis toona ayaa marka laga sheegay laakiin sax maa mar lagu sheegay can saalix ibnu kaysaan waa iqatun kaiir axadiid waa ina xadiid badan can ibn shaab zuhri qaala akhbaranii naafic ibnu abi anas naafic ibnu abi anas marka waa ninke waa abu suhayl abu suhayl weeyaan nin kale ma aha nin kale ma aha ibn abi ibn abi anasna waa maaligi aabihiis weeyaan aabihiis adogayda naafic maalik unbaaun marna waxaa weeyaan lagu dhihi ibn abi anas marna lagu dhihi maalik naaficin marna waxaa lagu dhihi naafic marna waxaa lagu dhihi abu suhayl sidaa weyaan marka waxbaa ku wareerina ana abaahu abihiis xadata wuxuu sheegay anahu isaga samicuu inuu ka maqlay abaa hurayrata radia allahu taala an yquul isagoola qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allah alay slam dakala ramadaanu idaa dakala dakala umbaa noo qoran sooma anaga akhyaarey idaa waa idinka maqanta idaa ku daro marka idaa dakhala ramadaanu bisha ramadaan hadduu uu soo galo ama ay soo gasho futixat waxaa la furaa abwaabu اljannati jannada albaabeed ayaa la furaa waquliqat waxaa la xirxiraa abwaabu jahanama jahanama albaabeed ayaa la xirxiraa wa sulsilati shayaaiin shayaadiintao dhan waa la silsiladeeya marka can ibni shihaabi zuhri qaala ahbaranii naafic mujadan ahbaranii ayuu yidhi xadiidka laba kun iyo boqolaad waa xadiid saxiixa ilah baa mahadna laba kun iyo boqol ayaan gaarnay akhbarna moxamed ibn khaalid waxaa weeyaan alkhaliy alaa wasni cali waa alkhali ayaa cali oo kale waa saduuqun qaala xadaثana bishr ibnu shucayb ibn abi xamزata waa iqa can abihi abihiis aabihii waxaa weeyaan waa shucayb ibn abi xamza waa iqatu tabtun caabid can zuhri axmed shab zuhri qalu xadaثani waxay warramay ibnu abi anas waa taqaan abu suhayl weeyaan oo naafic ahaa mawla ataymiyiin nimankii reer taymi ayaa muxuu ahaa ureeyey ayaa xureeyey mawla taymiyiin marka taymi kalma jir waa طalxa ibn cubaydilah wa طalxa ibn cubaydilah ana abaahu abihiis xadad wuxuu sheegay anahu isaga samic inuu ka maqlay abaa hurayrata radia allahu taala an yaquulu isagoo le qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam idaa jaءa ramadaanu bish ramadaan hadduu yimaado futixat waxaa la furaa abwaab اljan araxmata raxmada albaabadeeda waquliqat abaabu jahanama jahanam albaabed ayaa la xirxiraa wa silsilati shayaaiin shayaaiinta waa la silsiladeeya kii hore muxuu ugu duwan yahy marka muxuu ugu duwan yahay can azuhri qaala xadaanii kii hore muxuu ahaa ahbaranii naafic ayay ahayd xadiidka laba kun boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas ahbarana rabiic ibnu sulaymaan almuraadi wa iqa qaala xadaanii fii xadiidihi xadiidkiisa can muhab cbdulah muhab uu ka wariyay almisri qaala ahbaranii yunis ibn zayd yaziid اlayli can ibn shahaab الzuhri can ibn abi anas ana abaahu xadaahu anahu samica abaa hurayrata radia allahu tacala an yquul isagoo le qaala rasuulka al wuxuu yidhi sal slm ida kaana hadduu ahaada ramadaanu bisha ramadaan futixat abwaabu aljanna ayaa la fura albaabada jannada waquliqat abwaabu jahannam oo silsilata shayaaطiin rawahu ibnu isxaaq can zuhri ayuu ka wariyey sidaa weyaan isna waa soo socdaa kan abu isxaaq can ibni shahaab can ibni abi anas abu suhayl ibn abi anas naafic wahaakada marka intaas soma jeedaan u fiirsada ibn abi anas naafici ayaa ibna la yidhi abi anasna waa maaligi la socda marka waxaa weeyaan eh, ikhtilaafkaas alfaadaas bas uu ishaari rabaa raggi oo marna kunyo looga yeeri marna magaciisa toos loo sheegi intaas ayuu ishaari rabaa mar waxaa weyaan kuniya lagu kaaftoomi mar isaga la tasriixini oo magaciis la sheegi intaas inuu ku sheega unbuu rabaa imaamka cali raxmatullah odagaato ikhtilaafkaas eh, lafdiga ah ama sanadka oo meesha ku jira xadiidku laba kun iyo boqol iyo labaad sooma xadiidka laba kun boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa bimaa qablahu saxiixu bimaa qablah xadiidka hore ayuu saxiix ku yahay cancanada ibn eh, eh, mxuu abi isxaaq oo ku jirta ayuu xadiidka daciifna noqon lahaa laakiin xadiidka hore ama axaadiista hore ayuu saxiix ku noqonaya xadidka laba kun boqol iyo labaad waa xadiid saxiixun bima qablahu qaala imam snt akhbarna cubaydاllahi bn sacd waثiqa qaala xadaثana cami adeerka yacquub waثiqa qaala xadaثana abi aabihiis can abi isxaaq inta waan soo marnay asabiici camar ibnu cabdillaah asabiici waahiqatu caabidun muktirun ikhtalata biaakhirihi can zuhri can ibn abi anas can abihi can abi hurayrata radia allahu tacala an arda can inabiy nabigan wuxuu kor sal slm qal nabigan wuxuu yidhi idaa dakhala shahr ramadaan bisha ramadaan haddii uu soo galo ama ay soo gasho futixat abwaabu اljanna waquliqat abwaabu الnaar wasulsilat الshayaaطiin qaala abu cabdiraxmaan alimaam nasaa-i wuxuu yidhi haada kan yacni xadiida ibn isxaaq maxamed ibn isxaaq xadiidkiisa khaطأun waa gaf walam yasmachu ma maqlin ibnu isxaaq bin zuhri kama maqlin wالsawaabu maa taqadama dikruna lahu sheegii aan soo sheegnay ayaa sawaaba xadiista roon sheegnay ayaa sawaaba xadiidkan khaطأ kale oo ku jiro lama arko khaطأ ku jiro waa cancanada abu isxaaq intaas weeyaan wax kaloo ku jira ma jiraan cancanadaana horaan u sheegnayo can uu yidhi hadduu taxdiid xadaanii hadduu dhihi la sax weeyaan laakiin maadaama cancana uu geliyey mudalisna uu yahay waad garanaysaan marka xukunka xadiidka daciifu noqonaya laakiin axaadiista kale oo ka horeysa ayuu ku ansaxayaa xadid laba kun boqol iyo saddexaad waa xadii saxiix maa qablahu isna xadiidka xadiid ka horreysay ayuu ku ansaxayaa qaala imam cali ramat lla abarna cubaydillahi bnu sacd qaala xadaana cami intaba soo marnay qaala xadaana abi can ibnu isxaaq qaal wadakara muxamed ibnu muslim azuhri wayaan can uweys ibnu abi uweys ninkaas uweys ibn abi uweys uweys ayuu ka wariyey ama uu ka sheegay ninkaas waxaa iqo waa yihi ibnu xibbaan cadiid bani tamiim bani tamiim reer bani tamiim ayaa lagu tiriya can anas bin malik wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anhu arda ana rasu rasulka sl sl rsulkan wuxuu yidhi haadaa ramadaan kan waa ramadaan bisha ramadaan weeyaan qad ja'akum uu idin yimid tuftaxu fiihi abwaab اljanna albaabada jannada ayaa la furi wa tuqallaqu fiihi abwaabu الnaar naarta albaabadeedana waa la xiri oo mxuu ah wada qufili watusalsalu fiihi shayaaiinu shayaaiintana waa la silsiladay qaala abu cabdiraxmaan hada axadiid khaa xadiidkan waa gaf yacni xadiidka dacfi ayaa ku jira laakiin axaadiista hore ayuu ku ansaxayaa axaadiista markaan soo marnay qeybna tii hore waxay ka hadlaysay waajibnimada bisha ramadaan qeybtan dambena waxay ka hadlaysay fadliga bisha ramadaan ku soo aroortay labadaba marka axaadiista soo aroortay waa xadiid saxiixa alimaam annasaa-i markuu leeyahay xadiidkan waa xadiid eh, khata ah amaba mukhaalafo oo zuhri iskhilaafki laisku khilaafay ama macmar oo noo imaan doona insha allahu tacaala habeen dambe hadduu alla qadaro ikhtilaafkaad uu sheegina waa ikhtilaaf sanadka iyo dariiqu taxdiidka ka warramaysa bas ee eh, matniga axaadiista kulli waa biyo kama dhibcaan axaadiista aan soo marnoo dhanna fi saxiixayn ama bukhaari muslim ay ku wada taallaa ama midkood ay ku wada taallaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala cabdi rasuuli mustafaa